الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل فلما استقر رسول الله بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم فمنعت أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج فلما استقر رسول الله رسولك إلهي مركو كن نقاذي بالمدينة مدينة وكن نقاذو الدقي بعد الهجرة وأيده الله إلهي وكحوجي بالنسر قرقار كسيه هيلديس بعباده المؤمنين مؤمنين أضمهم مؤمنين ربي وقرقار الأنصار أها oo waalafa u ururi ilaahay baa subxaana wa bacda maa haajara moxamed ila madiina oo madiina nabigu ku sugnaa ilahay baa u gargaaray gargaarka marka muuqde ee daahirkee sababka maadiga ana ilaahay inuu addoomo iyo ciidan ansaaro taageero ah oo nabiga ilaahay u sahlay wey oo waalafa uu dumay bayna quluubihim quluubtooda rabbi isu keenay ansaar oo ree aws iyo ree khasraja bacda alcadaawati colaad kadib iyo walixani urkutaalooyin xanku <clears throat> waxaa weeyaan waa waa waa cuqdada ama eeqada waxaynagu naqaano ama urugta ama aanada ragga isu qabaan cadaawadda wey albaqda alatii kaanat baynahum nima marka wax isu qaba bay ahaayeenoo haddee dagaallo baan dhex mareenoo isbaaba'shay waxna kala tabanaya ilaahay baa hawshii islaamka ku baaba'shay isuna keenay <clears throat> famanacatu ay difaacday ansaaru اllah ilaahay gargaarihiisi kuwa ilaahay subxaanaه wa taعala diinkiisa u gargaaraya taageeraya iyo wa kataybaة اislaami jeishka islaamka katiibadu waa ciidanka de guutooyinka kataaib baa lagu jamciyaa waa guutada iyo wa katiibatu اislaami islaamka guutidiisii baa ka difaacday min alaswadi waalaxmar nin cas iyo nin madowba inay ka difaacaan bay go-aan qaateen wabadaluu ay bixiyeen ansaar ullah oo muhaajiriin iyo ansaar baa loo jeedaayey nufuusahu nufuusta ay dhiibeen duunahu duuna moxamed sal l slam waxay inta aanu nool lahay ee nafnagu jirto nabi maxamed la gaari mahayo yidhahdeen oo waqadamu ay hormarsheen maxabatahu nabiga jacaylkiisa bay ka hormariyeen calaa maxabati alaabaa'i waاlamnaa'i waalaswaaj aabbayaalka jacaylkoodii iyo wiilashii iyo ubadkii iyo xaasaskiiba waxay ka hormarsheen jacaylka nabiga oo nabiga ayaa wax kastaba kala qiimo badan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa kaana uu noqday suubanu awlaa bihim mid ka mudan min anfusihim naftooda ka xiga nabigay waxay ka xigteen naftooda iskada aabbe iyo hooyo iyo ubad iyo xaas daaye naftoodii ninka aadamaha ruuxa aadamaha ah marka hore waxaa laga yaabaa in naftiisa xaaskiisa waa difaacahay oo caruurta waa difaacahay oo maalkiisa waa difaaca waa ku dhimanhaya laakiin marka u dambaysa haddii loo awood sheegto la muquunsho oo u arka in haweenna uusan difaaci karin caruur iyo ubadna uusan difaaci karin maalkiisana uusan difaacan karin naftiisu maaraynhaya wuxuu isku dayayaa naftiisu inuu la baxsado muslimiintii marka ansaareed iskabadaa awlaad iyo ubade nabiga waxay ka hormariyeen naftooda oo naftooday qadimahayaanba iyagoo subanha difaacahay wacdariha iyo ma dhigeenna dawaa la ogyahay halkaa markay gaadhay oo nabigu iskugu toostay nicmo ilaahay lagu dayn maaye balaayaa kugu sallidahaya nabiga markuu helay hooyaad oo uu soo hijrooday oo muhaajiriin asagaba la soo dhoweeyey oo ahal iyo tol iyo taageeraba u helay carab baa collowday oo colaad qadaatay intaasay diidan yihiin nicmadaa yarta ah bay diidan yihiin ramadhum waxaad gantay alcarabu carab baa weerar ku qaadayoo iyo walyahuudu yahuud can qawsin waaxid hal ka togteen idan way midoobeen way carab oo intaan islaamin ah iyo yuhuud iyo gaal oo dhan baa midoobay in la baaba'sho intaa muslimiinta ah wakii nabigu ilaahay ku barye yidhi allahuma in tahlik aw tuhlik hadi lcisaaba falan tucbada fi lard ilaahu haddaad intan yarteen wata yowma badre baabi'iso oy jabanu halaagsamaan adduunka laguga caabudi maayo adduunka laguga caabud maxaa yeele waa asaaska islaamka intan hadday baaba'ado bas wey oy lugta la baxaan gaalaa soo daadan madiina laisku geli haweenkii baa la qafaalan caruurtiina gacanta lagu dhigahaya maxaa yeelay haweenkan iyo magaaladan iyo shacabkan iyo dadkan degan raggii ay harsan raggii eh, difaacahayey ay ku hoos noolaayeen eh, u ahaa gabaadka iyo derbiga u ahaa waa raggan mujaahidiin beder iskugu yimid hadday iyagu lugta la baxaan oo leedaan o baaba-aan idan waa qalaalantahay xeradu ciidan difaaciya dad iyo tol midna ma laha ramatum اlcarabu wاlyahuudu can qowsin waaxidati washamaruu waxay u faydeen lahum lilmuslimiin can saaqi اlcadaawati cadaawad udhunkeed bay u faydeen cudud colaadeed bay faydeen idan mifaalo colaadeed ba markiiba dilaacay iyo wlmuxaarabati islaamka la dagaalamhayaan wasaaxu muslimiinta bay ku dhawaaqeen gaaladu bihim bilansaari wاlmuhaajiriina min kuli jaaniba dhan kasta kaga dhawaaq warqabtaay baa isu yeedhay maxamed iyo kooxisa hala qabto ree najdiga soo xamaaranhaya carabta tihaama ka soo qamaamaysa yuhuudda warmaha tumanaysa iyo mxuu ahay madiilaha fiiqahya kuwii munaafiqiintii dhex joogay wax badan baa dilaacay nifaaquna bacda badrin bilowday qabla badrin bannaankay taagnaayeen oo nin kasta gaalnimadiisa bannaankuu la taagnaa nina kamaysa cabsanayn markii la ogaada muslimiintu inay yihiin quwa laa yustahan biha oo ninkii ka hor yimaada ay jebin hayaan oy quraysh ku wiiqeen yowma badrin waxaa la waryaadahe nimanka waa niman soo taagane bal hala yargabado nifaaqu markaasuu dilaacay ibnu isxaaq ibnu hishaam iyo waaqidi iyo culammada asiyar wa tawaariikh waxay leeyiin munaafiqiintii ansaareed kaanuu min ashuyuuq walam yakun fi shaam munaafiqun ila rajulu waaxidu ismuhu kada wa kada munaafiqiintii ansaar ka dilaacay ama ree aws ama ree khasraj ee ku dhex jiray islaamka ee munaafiqiin duqayba waa yeello wiil dhallinyaraa oo munaafiqa ma jirin hal nin baa laisku haystaa hebel munaafiq miyuu aha mise ma ahayn ragga nifaaqu uu dishay baaba-shay waayeelay ahaayeen marka waxaa kugu soo dhici mahamaadi maadii reemudugay ahayd nin weyn ma wada islaamo in badanna waa idiin sheegay waayeel bay dheheen ma wada islaamo xun baa ku dambaynhaya maxaa yeelay hadda waayeelihii baa munaafiqiin noqday dhallinyarada diinta bay qaateen ninkii kale diinta gaalnimadiisi banaanku lota waa dagaalamhaya banaanku jooga laakiin nimanka beerka jecli xaydha jecli mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaa ee agga kufaay kashaati alcaaira bayn alhanamayn duqay bay garcas ilaa yowmina hadana waa sidaa khayr darada soomaaliya inta u maanta u horboyeyso waa duqay wey dhallinyaradu wanaag baad ka heli kada wanaag ka helina waad ka badbaadi haddii kale howlihiisa kale uu ku maqan yahayba amuurihiisa kale ku maqan yahay isdooba isdaynaysaanba odayga musiibada ah aan la kala baxayn waa ninka kufri iyo jaahiliya iyo bakti soo maamuli jiray wixii buu doonahaya baktigii buu raadinaya ciyaadan bilah wasaaxuu waa ku dhawaaqeen muslimiinta wasaaxuu yani yahuud iyo nasaaro iyo carab bihim bilmuslimiina min kuli jaanibin bay kaga dhawaaqeen warqabtaay waa laska horwacanhaya shirar baa la qaban oo adduunka u aragtay mutamaraad baa yurub galbeed afrika meel kasta carabaha bariga dhexe inta waxaa laga tashay sidii looga hortegi lahaa fikirka irhaabiga ah mutaarifiinta khawaarijta takfiiriyiinta nabadiidka baa lagu hortegahaya ayb zinada aan qabanno maalin laga shiri maayo hal maalin zinada aan ka hortagno laga shiri maayo hal maalin laga shiri maayo khamrada ha laga hortago laga shiri mahayo muxuu ahaaye beenta ha la qabto oo ha la yareeyo laga shiri mahayo eexda iyo xadgudubka ha la yareeyo oo cadaalada iyo garsoorka halagu dadaalo waxaa laga shiri hala qabto muslimiinta halgamay hala baabi'iyo ninkii ka qayb qaadan waaye hawshaana malagii baa galay wallaahu subxaanahu wa tacaala ya'muruhum intaasoo dhanba asagoo nabigu gargaar iyo tol helay carabna ay colaad qaadatay wallaahu ya'muruhum biالsabri wاlcafwi wاsafxi xataa qawiyat الshawka ilahi wuxuu amrahayey biالsabri dulqaad wاlcafwi in layska cafiyo ruuxii xadgudba wاsafxi in layska saamaxo xataa qawiyat ilaa ay adkaatay ashawkatu cududu ashawka iyo alquwa walmanca asalkeedu haddana waxaa loo jeedaa ilaa ay xoogeysteen ay tabar galeen washtada u adkaada aljinaaxu garabki lagu duuli lahaa shimbirku waa aragteen hade marka horena lugihiisu durboga u adkaanaya ku istaagi lahaa kadibna baad iyo garbaaba ku duulo u baahan yahay marka garabkay ku duuli lahaayeen adkaadaa loo jeeda faadina lahum xiinaidin fi lqitaal nabigu markuu saldhig helay ciidan helay muxuu ahaaye awood yeeshay ayaa ilaahay wuxuu idmay in markaa la dagaalamo walam yafriduu calayhim kumuusan waajib yeelin oo waajib kama dhigin fardu cayn ah laakiin idan baa la siiyey isdifaac faqaala tacaala ilaahay wuxuu hi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waxaa loo idmay kuwa lala dagaalamhayee la weerarhay lagu xadgudbay lianna alcaraba ramatum can qowsin waaxidin yusaaniduhaa alyahuudu waاnnasaara iyo munaafiqiin baa garab taagnaa kuwa gaalada carbeed udina liladiina yuqaataluuna sababu alidni waa maxay biannahum ulimuu waa la dulmay waa lagu xadgudbay marba haddii lagu dulmiyo xaqu difaac baad leedahay man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid duuna nafsihi duuna damihi duuna diinihi duuna cirdihi duuna ahlihi fahuwa shahiid mar haddii lagugu xadgudbo xaqu difaac can اnnafsi wاlmaali wاlwaطni wاlahli wاlxurma baad xaq u leedahay wain allaha calىa nasrim laqadiir ilaahayna waa awoodaa markay isdifaacaan inuu gargaaro wa qaalat طaa'ifaة waxay tidhi aayaddaani marka wuu ka hadli doonaa sheekhu inay awalu aayatin nazla ay tahay fi lqitaali waqad qaala طaa'ifaة min ahli اlcilm waxay idhaahdeen ina hada اlidna kaana bimaka udina liladiina yuqaataluuna biannahum ظulimuu awa'il اlhijra xilligu nabigu bilaabay inuu hijroodo ee uu maka ka soo dhaqaaqay oo weli uusan soo ruqaansanin bay aayaddu soo degtay leeyihin wasuuratu suuratu اlxajna waa makiyatun bay dhaheen wa hada khalaطu liwujuh sheekhu hawshana waa khalad oo suuraة اlxaj waa madaniya ayuu sheekhu qabaa suuraة اlxaj ma madaniya mise waa makiya khilaaf ba-an baa ka dhex yaala bayna ahli اlcilm culamo badan waxay leeyihiin suuraة اlxaji waa makiyatun ilaa ana aayaati minha nazla bimaka bilmadiina ujeeda cafwan suuraddu waa makiyu oo makay ku soo degtay laakiin dhowr aayadood oo suuradda ku dhex jira oo aayaddan ka mid tahay ayaa madiina ku soo degay leeyihin ra'yigaas culamo badan baa ku tegay ragga qaba waxaa ka mid ah alxaafid ibni xajar asagoo futuxubaariga saasuu maraa rag badanoo mufasiriina waa ku tageen ana suurata alxaji makiyatun ilaa bacdu aayin minha culamo waxay leeyihin m suuraddu waa madaniyu oo madiinay ku soo degtay ilaa aayado maka ku soo degoo lagu dhex daray mooyeen walaha nadaair qur-aankuna arrimahaas waa lagu arkaa iyo niman yidhaahda yaan la jasminin suuradan in badanoo ka midana waa aayad madiinaad oo xukun madiinaha yaa ku dhex jira oo siyaaqa tusahaya qaybna makiyaad weeye marka suuraddan go-aan lagama gaari kare maxaa aayad kasta xukunkeeda gooniga ha loo siiyo nimanna halkaasay mareen sheekhu marka wuxuu qabaa inay madaniyad tahay jawaabtiina waa tana wuxuu yidhi axaduha inay madaniya tahay waxaa tusaysan makiye ahayn dhowr weji baa tusahaya caaisha odhan jirta hiya awalu aayati naزlat fi اlqitaal hiya awalu aayati naزlat fi اlqitaal nasaa-i baa soo saaray aharka xadiidka caaisho fi sunan اlkubra bisanadin صaxiix axaduha ana allaha lam yaأdan bimakata lahum fi اlqitaal waxaa ku tusahaya suuraة اlxaj inaysan makiye ahayn suuraة اlxaj waxaa ku jira aayad dagaal ka hadlaysa udina liladiina yuqaataluuna biannahum ظulimuu qitaal baa laga hadlay makana qitaal lagagama hadli jirin qitaalkuna xaaraan buuba ahaaba marka kownu hadi اlaaya oo udina liladiina yuqaataluuna biannahum ظulimuu ay min suuraةi اlxaj ka mid tahay waa daliil calى annaha madaniya saasuu sheekhu ku yidhi walaa kaana lahum shawkatun awoodna ma aysan layn muslimiintu yatamakanuuna ay ku suura gashadaan bihaa awoodda sababkeeda min alqitaali bimaka maka ay ku dagaalamaan awooday maka ku dagaalamaana ma aysan lahayn asbaabta aan loo tashriicinin jihaadka iyo qitaalka xilligaasaa yaa asbaabta ay ka mid tahay mooyeen xukumka nabiga markay dhe nabi maxamedow ansaari baycatu اlcaqaba alakhiira athaaniya aw ahaaliثa ay dheheen nabi allow kuwan kufaaru qurayshe mina maanta dhooban baan ku leexayna markaasaanu jaraynaa idanna sii nab wuxuu hi inii lam umar bidaalika ayb qitaal wali layma amrin tabar ma hayna muu nabigu muusan dhihin awood ma hayna muusan odhanin laakiin wuxuu yihi layma amrin amar ma qabo ilan ruuxa muslimka ah wuxuu asagu rabo ama doonayo ama naftiisu ay u meerisa ma aha inuu ku shaqeeyo waa in uu noqdo ruux hogaanka sharciga u hogaansama oo la hagaya halkan fadhiiso halka u bax dhankan mar sidan yeel xilligan dagaalan xilligan daa tan tuko sharci baa ku hogaamiye nabig wuxuu hi awooddiinu waaba arkaayo laakiin dagaal layma fasixin ma dhihin ma awoodno lakin wuxuu hi inii lam umar bidalik inaan hadda dagaalama lama farin ayb athaani ana siyaaqa alaaya aayaddu qaab socodkeedu iyo sida ay meeshay ku timid iyo qaabkay u hadlayso yadulu wuxuu kutusaya calى ana alidna bacda alhijra idanku in bacda alhijra uu yahay udina liladiina yuqaataluuna biannahum ظulimuu waina allaha calى nasrihim laqadiir oo xaggee kaga jiraa aayaddu kuu tusa aladiina ukhrijuu baa meesha ku jirta bacda maa nala saaray oo nala bara kacshay oo guryaha anagii la galay oo xoolaha anagi lagu habsaday oo nala gabagabeeyey oon figtaloon madiino tagnay oon toli islaan helnay baa ilaahay rogaal celiya oo ragga iska dhacsha maadaama hadda aada god iyo saldhig iyo dhufays dambe aad hesheen oo ragga yac iska dhaha ayib hawlihii nasaarada socon mayso haddii dhabanka lagaa dharbaaxo kana u dhiib waxba kama jiraan waa iftiraa'aadkooday ka mid tahay suuratu tawba waxay caddaysay alqitaal wاljihaad fii sabiil lah kaana muqararan fi اtawraati wاlinjiili wاlfurqaan wacdan calayhi xaqan fi اtawraati wاlinjiili wاlfurqaan ayib huw qur'aan cafwan labadaas saddexda waxyiba oo towraada iyo injiila iyo qur'aankeennaba waxaa ku caddaa aljihaad walqitaal fii sabiil illah marka waa muqarar marka ninka halka kugu dhufta dhabanka u dhiib waa sheeka waa ay samaysteen ayb kadibna markay shaqayn weyday wayba xukunkaa way joojiyeenba xuruub saliib ayaga bilaabeen baabashay ee ilaa ay yurub ka soo duuleen oo diintiinu waxayba qabtay nin kudhubaaxa dhabankan kaa dhurbaaxa bidixda u dhiibe ma idan layna iska seexataan oo markaan baq idinka siina haddana ka kale noo dhiibtaan weerarkan iyo xuruubu saliiba maxay tahay socon weyday dhehen hawsha hawl soconay naskaan na shaqaynhay may dhehen waa ragga la iska dhacasho marka naskii shaqayn waaye horaan baa iyaga been abuurta wuxuu nabciisu shuqul kula ma وإkراaجiهiم أنa سiyاq الآيaةi يdل عalى أن الإذن baعd الhiجرaةi عalى أن الإذن inuu yahay bacd اhijra kutusaya iyo wkraajahum min diyaarihim ay bacda ikhraajihim min diyaarihim iyo intii laga soo saaray guryahooda kadib inuu yahay fainahu qaala tacaala aladiina kuwa waa kuwa kuwa la dulme la baabashay lagu xadgudbay aladiina ukhrujuu min diyaarihim waa dadkii laga soo saaray guryahoodii bikayri xaqin xaqdarro lagaga soo saaray xaq lagaga saaro ma ogtahay dhibba ma qabtidii xaq maxaa kaloo la eeyersa ilaa an yaquulu rabbuna allah لأن الxرب waa xرب diiniية والxمل xملة diiniية والqitاaل qitاaل diini ah wey ayb asagoo qitaalku qitaal diini yahay ilaahay subxaanaه wa tacaala haddana wuxuu taabanayaa asbaabta keeni karta ruuxa muslimku inuu ficilo qaato oo uu dagaalamo waa khitaabka naga maqan haddaan wadaadanahay kaanaga xataa wax gubaabinay ee diin sharxahaya waxaa laga yaabaa maantao dhan in ku wareegeysta xadiis baa sidaa yidhi ayad baa sida tidhi kanay ahayd asbaabta shacabka kicin kara waa in la isticmaalo wa nimanka gurihiinni idinka barakiciyey ee gabdhihiina kufsanhaya ee hantidiini baaba'shay ee magaciini tirtiray ee idin qaybiyey idin kala gooye dadka waa in la gubaabiyo wey ilaahay subxaana wa tacaala sababka dagaalka keenee asaasiga waa taabtay ilaa an yaquula rabbuna allah laakiin maxaa ka horeeya waa la dulmiyey yuqaataluna biannahum dulimuu ikhrijuu min diyaarihim waqad kafaruu bima jaءakum min alxaqi yukhrijuuna الrasuula waإiyaakum an tuminuu biاllah wma lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili اllahi wاlmustadcafiina min الrijaal yani waa in la sheego dhibka jira ee maadiga ah intaaban diinba la gaarin ummadda waa in la taabsiiyo qaranjabkeenni baaba'eenni burburkay noo geysteen siday noo qaybiyeen waxay nagu sameeyeen waxay nagu hayaan waa in dhibka horta banaanka la dhigo weligaan haddaad taagnaata aayad baa sida tiri xadiid baa sida yidhi caamadu kula fahmayaan waxa muuqday fahmhayaan ayib marka howlaha waa in la taabsao sharcigu marka diinteennu waxaa ka mida inay tahay waa diinu اlfira abiicada basharkana waa taqaan caqliga basharkana waa taqaan waxa ku san iyo ku xanna ilaahay abuurayba baa garanao la daba taagan dadka marka gubaabintu waa in khitaabkeenna taxriidka ah iyo midkeenna abaabulka ah waa in la taabto mafaasida iyo baaba iyo burburka ummadda loo geystee maadiga muuqda waxyeelada diibta iyo nabarada nagu yaalla waa in banaanka la dhigo iyo waxaanu ahaan jiray kadibna xaalada intii la qaado diintu maxay ka tiri la yidhaahdo hawshaa diintu maxay ka tiri loga kitaabka qur-aanka meesha looga qilfiiriyo laakiin maa weligaa inaad mugta khitaabka aad ka carartaba wadanka in la difaaco waa min addiin dalka in la difaaco waa min addiin mustadcafiinta madluumta in loo gargaaro waa min addiin jihaadkii inaad ka dhigto in yaroo qoqob ah ood kusoo xidho waa khalad wey laga galay diinta laga galahayo wa haaulaai kuwa la la barakacshayna hum ulmahaajiruuna wey marka aayaddu waxay tusaysaa wey inay suuraddu madaniye tahay athaalit wejka saddexaad iyo daliila buu hi qowluhu tacaala haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim idanka inuusan maka ahayn waxaa kutusahay waxaa ku dhex yimid suurat xaj qowluhu tacaala haadani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihim faاladiina kafaruu quطicat lahum hiyaaba min naar yusabu min fowqi ru'uusihim اlxamiim yusaru bihi ma fii buطuunihim اljuluud idan haadaani khasmaan labadani waa laba ishaysata doodaysa dagaalamaya maxay ku dagaalamay ikhtasamuu fii rabbihim ay fii amri rabbihim fii diini rabbihim bay isku haystaan ninkana diintiibuu weerari oo dulmahaya nina waa ka difaacahaya naزlad aayaddan waxay kusoo degtay fi ladiina tabaarazuu yowma badrin min alfariiqayn labadii kooxood ee isku baxday saddex reer cabdilmualib ah iyo saddex dhankan kale ka yimid oo gaalo ah baa isku baxay muslimiin diin difaacahayo xamse hogaaminhayo iyo saddex gaal baa ishelay oo kii haday mowdku ka adeegay gaaladii saxaabina meesha uu ku sheeday akhirkiis tabarazuu isku baxay haadaani khasmaani ikhtasamuu laa shaka inay madaniye tahay lanna qadiyadday ka warrami baa ah yowma badrin ayib hadday sidaa tahay suuratu xaj marka waa madaniya sheekhu saasuu qaba araabic annahu qad khaaabahum fii aakhiriha biqowlihi yaa ayuha aladiina aamanuu suuratu xaj aakhirkeeda gebagabada waxaa ku yimid yaa ayuha aladiina aamanuu khiطaabka noocaasna waxaa lagu yaqaana asura اmadaniya asura اmadaniya iska ya أyuha الadiina aamanuu ayb wاlkhiطaabu bidalika kulhu madaniy kuliyaat اqur'an marka laga hadlahayo waxyaabaha lagu kala saaray ka mid tahay qur-aanka madaniga midka makiga ah yaa ayuha aladiina aamanuu hadaad aragto waa axkaamtii soo degtay fi lmadiina amaa yaa ayuha الnaas icbudu haddaad maqasho madiinana waa ku soo degay oo dee suuraة اlbaqara awaailkeeda bay ku jirtaa ayib makana waa kusoo degtay marka yaa ayuha الnaasu waa khiطaab shaamila lisuwar almadaniya wاlmakiya ama ya ayuha aladiina aamanuu waa khiطaab khaas ku ah fi suwar almadaniya faama alkhitaabu ya ayuha الnaas famushtarak bayna almadaniyi wاlmakiy saasuu ujeeda alkhamis wejka shanaad ee tusaya inay suuraة اlxaj ama idankan uu madiina ku soo degay annahu amara fiiha suuraة xaj dhexdeeda ilahi wuxuu ummadiisa amray biljihaadi halgan buu faray aladii halgankaasoo yacumu gaarahaya aljihaada biاlyadi wagayrihi yacni jihaadka caamka ee shaamilka ahaa in badanna waynu soo sheegnay haddii la iطlaaqo fii kitaab illah aw fii sunati muxamadin la iطlaaqa aljihaad laa yaqacu ila cala alqitaali fi sabiili اllah qadiyadda waxaa aad ka hadlay alimaam ibn rushd fii kitaabi bidayat اlmujtahid waxaa ka hadlay ibn munaasif almujaahid alfaqih اlcaalim اlmujtahid fii kitaabi alinjaad fii abwaabi اljihaad buu kaga hadlay waxaa ka hadlay alqaadi abubakr bn carabi fii kitaabi alqabs wa fii kitaabi almasalik fii sharxi muwaطi malik culumadu waa qaada dhigeen lafd اljihaad haddii la iطlaaqo waxaa lagu ku dhacaa alqitaal fii sabiil اllahi bالsayf wالsinaan ayib in lagu fasiro dacwo lagu fasiro ama bayaan iyo xujo lagu fasiro laabudda min qariina laabudda min qariina siyaaqa aayadda waa ina kutuso ama xadiidka kutuso ama qariina khaarija ay taageerto laakiin cinda aliطlaaq alaslu fiihi waxaa weye alqitaal fii sabiili اllah arrinkaasna culama muran kama qabaan ama haaulaai almunxarifuuna almutaakhiruun warkooda hadee kuwa lama xisaabsado amwaatun hayru axyaa wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun walaa rayba shikina malbuu sheekhu yihi ana alamra biاljihaadi almuطlaqi inama kana bacda alhijra ayb waxaan shiki lahayn ana alamra biاljihaad almuطlaq jihaad muطlaqoo furan oon bilxujati walbayaan aan ahayn laakiin mulaq ah oo kaamiloo dhammaystiran inamaa kaana bacd alhijra hijrada kadib baa uun la jideeyey faama jihaad اlxujati faumira bihi fii makata biqowlihi tacaala jihaad اlxuja gar in ruux dacwada la gaadhsiiyo oo diinta loo sheego oo shirkigiisa kufrigiisa la baaba'sho asagu waxaaba lays amray fii makata laisku amray qur-aankaana kutusahaya biqowlihi tacaala falaa tuطic اlkaafiriin wajaahidhum bihi baa layihi biqur'aan waa iska cadday siyaaqa damiirka bihi baa kutusahaya warka caddeeyeba laakiin wajaahidhum hadday taagnaan lahayd qitaal buu noqon lahaa ayib laakiin wajaahidhum bihi baa layihi jihaadan kabiira ay biqur'aan jihaadan kabiira fahadihi suuraة makiya suuraة اfurqaan waa suura makiya wاljihaadu fiiha huwa tabliiq jihaadka laga hadlahayana waa in dadkii in dhambaalka la gaadhsiiyo shirki iyo kufri mooyeen wax weligoodba khayr maysan maqale dhagahooda waa in la taabsiiyo oo lagu rido xaqa la tiransiiyo wey wa jihaad اlxuja loo jeedaa wa ama aljihaad اlma'muuru bihi fii suurati اlxaj ama jihaadka la isfaray suurata xaj laisku faray fayadkhulu fiihi waxaa soo gelahaya aljihaadu bisayf waxaa laga hadlaya waxaa weye jihaadu bisayf ayib idan marka waa inaan kala fahna buu leeya madiina waxa lagu jideeyey iyo wixii horaanba jidaysnaa horaan wixii sharciga ahaa dhambaalka diineed in la gudbiyo gebigiisaba asaasanba dacwada ku dhisnaydba oo wix nabiga loo soo diraaba ahaa laakiin nabigu markuu tabaraystay ee taabagalay xukumka la dejiyo waa alqitaal raggo ah oo shahiida ee dhiig qulqulawi asaadis marka iga daaya bui aayaddan haydhihina buu leeyahay iyo suura اlxaji baa makiya iga daaya maxaan ku dhahnaa sheekhu waxay dhahdaan bui suuraة اlxaj waa suura madaniya ayib sidaasuu sheekhu rabaa waa idin sheegay culamada kalena siday qabaan asaadis ana alxaakima rawaa fii mustadrki wejka lixaad min xadiid acmash suhayn bn hran can muslim albatiin can saciid bni jubayrin can bni cabaasin qaal lama kharaja rasuul اlah rasuulka ilahi markuu baxay min makata ka baxay muhaajiran wey qaala abu bakrin wuxuu yidhi akhrijuu nabiyahum nabigoodibay saareen akhrijuu nabiyahum nabigoodibay saareen cafwan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun layahlikuna buui ah, abu bakr mogtahay ragga waxbuu dheeraa faham iyo fiqi iyo waayeelnimo iyo garaad iyo garashu dheeraa markay nabiga saareen uu ka baxay wuxuu go-aan qaatay inay quraysh rukumanayso meydku ka adeegi ayb aayaddan markay soo degtay udina liladiina yuqaatiluuna biannahum ulimu waxaa ka sugan inuu yidhi facalimtu anahu anahu yakuunu hunaaka qitaal mar baa ilaahay sidaa hadduu yidhi udina mar hadday timid in lascuni baan gartay buu iyadoon xabadba dhicin abubakr aad bu uga faham badnaa ragga qaar culmada saxaabada eh, nabigu markuu maalin hadlo yidhi eh, addoon baa ilaahay dooransiiyey adduun iyo aakharo addoon cabda min cibaad illaah khuyira bayna dunya wa bayna maa cinda allah fakhtaara maa cinda allah abubakr waa oy saxaabadu maa sha allah iska dhigay ma sha allah addoon addooma ilaahay kamidoo ilaahay jecel yahay baa adduunya aakhira la kala dooransiiyey aakharuu doortay fiicana alxamdu lilah maa sha allah abubakar waa barorto waa miraadayba ooyintiis la rogay waa sidee baa maxaa kugu dhacay addoonka la sheegi waa nabi maxamed nabigu waa dhiman doonaa addoonka laydiin qarin hayo maa huwa ilaa huwa buui asaga wooye waa subana subanuhu waa socdaaye dardaaran kala hadha waa tagay yani waa faham badna fahamkiisu ragga lamid ma ahay liannu saaxiib khaasuu ahaa dhaqanka nabigu yaqaanaa qaab yaqaanaa hadalkiisa dulciisu yaqaana iyo meeshuu tooganhayo wuu fahmaya dhagaweyne doqoroo dabalana maaha dacaaqib buu ahaa ayib qaala bui akrijuu nabiyahum nabigoodii bay saareen inaa lilaahi waina ilah raajicuun layahlikuna waa baaba ahaayeen bu halaagsame faanzl allahu caza wajal udina liladiina yuqaatiluuna bianahum dulimuu waina allaha calaa nasrim laqadiir idan bacda alkhuruuj bay aayaddu soo degtay abubakr baana caddeeyey buu ku yidhi wahya awalu aayatin naزlat fi اlqitaal xadika xadii ibn cabaas weyad wahiya awalu aayati naزlat fi اlqitaal aayadda u horeysay ee dagaal khusaysay ee soo degta wey min kitaab illah waxaa soo saray xadiidkani xaakim rag ka waaweyn baa soo saray nasaa-i baa soo saray fi sunan fii tafsiirihi saddex boqol lixdan iyo shan wakadalika fi sunan suqra ba kusoo saraa saddex kun sideetan iyo shan wakadalika alimaam tirmidi fii jaamicihi saddex kun hal boqol iyo toddobaatan laakiin maxalu shaahidka kuma jiro tirmidi muusan sheegin intan dambe ee wahya awalu aayatin nazla fi lqitaal kuma jiro tirmidi qisada guud ee ah markii nebi maxamed iyo abubakar baxeenay jiroodeen in nabigu abubakar uu yidhi akhrajuu waxay saareen nebiyahum layahlikuna ina ila raajicun taasaa ku sugan fii jaamici tirmidi ama maxalu shaahidku ah wahya awalu aayatin nazla fi lqitaal lam tarid في جامع التrmdي inma waradat في sunan نsاء الكbrى والصqrى bay ku timid iyo أحmed iyo xaakim في msdrki waana ar صaيixa wey waxdii صaxiixa imaamkuna waa ku xukm وsnaadu calى shard صaxiixayn iبn اqayim waa fermeeyey siduuna sheegay wey sanadka xadiidkana waa calى shard صaxiixayn wa siyaaq الsuura intaa waxaa ii dheer buur suuraddu qaab socodkeed sida u dhacaysa hadalka iskugu dhacaayo ydul wuxuu tusahayaa calى ana fiiha almakiya wاlmadaniya wuxuu kaloo suuraddu ay tusaysa socota bui in aayada makina ay ku jiraan kuwa madani ay ku jiraan buri faina qisata ilqaaءi الshayطaani fii umniyati الrasuuli makiyat wallahu aclam aayadaha kamida dee tusaya weeye in suuraة اlxaj qaybo kamida ay makiyin waxaa kamida aayaddii <clears throat> sababba u noqotay mxuu ahaayey bacdu ahlicilmi siday qabaan in saxaabaduba qaybo ka mid ay soo noqdaan nabigoo qur-aan akrinhaya eray oo yeedhinhaya oo akrinhaya ummad gaadhsiinaya gaale iyo islaamba ay meesha fadhiyaan ayaa shaydaan eray ku darsaday qiraa'adiisii nabigu waa akrinhayey shaydaan baasna xag ka dhawaaqay dadkii qaarkood wax gaalada raalli gelinhayay waxay u qaateen hadalka baxay inuu hadalka nabiga yahay wa ina shafaacatuna la turtaja buu dhexda ka turtay baa leyy laatiy cusiy manaatiy hubl iyo hawlahani aakhare waa shafeeci doonaan buu dhexda ka turtay dadkii qaarkood ogtooda intiibay maqashay nabiga inay ka soo baxnayn ila nabiga wax akrinhaye waa lagu aafoobay ayib fayansak llahu maa yulqi shayطaan uma yuxkum illahu aayaati marka qisatu ilqaa inay makiya tahay muran ma laha laakiin suuradda inteeda kale eedna madani baa ku jiro maki baa ku jira laakiin inta inay maki tahay muran ma laha marka wuxuu le go-aan in la gaadho waa adagtahay wa fi suurati madaniyu wamakiy wuxuuna sheekhu laakiin awjihda hore shanta ah kan lixaad mooye uu u daliishanhaya inay suuradu madani tahay ama cala aqali aayaddan ay madani tahay waxaana wanaagsan in lagu daayo suuradoo dhan baa makiya ah in la idlaaqa ma wanaagsano iyadoo dhan baana maki ana lama idlaaqi kare minha almadaniyu wa minha almakiy yaasa badan suuradda siyaaqeed wuxuu suurada qaabkay u socoto axkaamtay ka hadlaysay makiga aada ugu fara badan ummada hore qaabka loo halaagay towxiidkii asaaskiisii ilaahay ummadda wanaagsan qaabka ugu gargaaro jannooyinka naaraha howlahaas aada ugu badan axkaamta sharciga ah aj xaj baa kaga yimid axkaam baa kaga yimid iyo jihaadkon badnay marka wadaadda waxay leeyihin marka suuradda intii la qaadaa dhigo qiyaamo iyo saacadda iyo aakhare iyo jannada iyo maaal muminiin iyo maaal kaafiriin iyo tawxiidka asaaskii usuul islaam bay aayaddu suuraddu aad u sharxaysaa dhaqankan waa dhaqanka lagu yaqaana asuura makiya leeyihi marka suurada asalkeeda waa maki aan dhahno laakiin madani badan baa ku jira ra'yiga saxaafidku isagu rajaxay baad moodaa inuu xoog badan yahay haddii labada madhab lasku dhufto faslun uma farada calayhim alqitaal bacda dalik idan baa horeeyey idankii waa laga soo tegey waxaa la amar baa yimid oo marka hore udninaa la yidhi waa laguu fasaxay hebelow inaad istifaacdo waa tashriic ee wujuub ma aha inaad istifaacdo way bannaan tahay maxaa yeelay ilan wujuubka iyo jawaasku waa kala duwan yihiin uma farada calayhim اlqitaala bacda dalik intaa kadib waxaa lagu farad yeelay muslimiinta inay dagaalamaan laakiin liman qaatalahum ruuxii la dagaalama idinku isdifaaca la yidhi waa horaan idankiibuu ahaa kadibna ruux idinla dagaalama la dagaalama l waa amare ruuxuu kula dagaalama waa in iska cafiy mamnuuc wey uu kula dagaalamay waa in lala dagaalamo waajib wey may wgudb waa iska cafinayaa abadan la dagaalama marbaad idinla dagaalama marka waa waajib duuna man lam yuqaatilhum faqaala tacaala waqaatiluu fii sabiili اllaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxib اlmuctadiin suuraة اbaqara aayadan baa bacdu ahli cilm waxay qabaan inay tahay awalu aayatin nazla fi اlqur'an ma daliil inaha min albaqara baqarana waa ka horreysay leyihin surat alxaj ya fi lqitaal baan rabaa dee wadda qitaal baan ku jiray aayad dagaal ka hadasha ama jihaad ka hadasha waxaa u horreysay leyihin aayadan suurat اlbaqara ah ama udna way dambeysay bay leeyihin liannaha min suurati اlxaj baqarana waxaa laisku ogyahay inay min أwali maa nazla min الqur'aani bacda hijra ay tahay marka wadaadda halkaa ku dhuftay laakiin udune inay horeysay baa loo badan yahay uma farada calayhim ilah wuxuu ku farad waagi dambe mar saddexaad qitaala mushrikiina kaafa gaaladoo dhanba in loo dhilqaado gaaladoo dhanba in loo dhilqaado marka lala dagaalamo o lagu halgamo wa kaana muxaraman qitaalu mushrikiina kaafatan waagi hore xaaraan buu ah lama jidaynin jihaadko dhan wa kaana alqitaalu aw iljihaadu muxaraman fi lcahdi اlmaki baa loo jeedaa uma ma'duunan hadda wuxuu ku bilaabay maraaxisha jihaadka uu soo maray dacwada laftirkeedaa maraaxil soo martay saddex sano ama afar sano ee dacwa siriya la waday bacdahaa waxaa bilowday dacwa jahriya laakiin reer maka uun ku eg dhowr sano kadibna wuxuu bilaabay inuu maka ka baxo oo daa'if u baxo oo xajka iyo cumrada iyo mawaasimta laiskugu yimaado nabigu uu bandhiga naftiisa iyo dacwada diintaba marka addacwa asiriya uma aljahriya alkhaasa calى ahli maka uma alcaama muxuu ahaayey fii ahli maka wa fii hayrihim intuba waa maraaxil iyo qaabab iyo tabar iyo taag nabigu uu soo maray weeyo qaab dawdkiis dacwadiisa ku saabsan ma aha maraaxil ay laazimta inaan maro meel baad tagtay tolku taageersan iyo ahal iyo qaraabo baad ka heshay iyo cudud dhamaalkaa banaankaa dhiganaysa waxba siraysan maysid dhihi mayna laabudda ninkii daaciga ah waa in afar sano dacwa sariya lasoo wado shacab iyo ra-iisu shucba iyo isku soo xidhiidha shardi ma aha daraf baa keenay cabsi baa keentay awood daraa keentay baqdin baa keentay culays baa keenay bacd اlkhwaaniyiin iyo mxuu ahaay qolya laftikoodu aan tabar badan sii haynin ba ku khaldan waxay u qaateen inay tahay xaala laazima marxala laazima ma ahee waa hawl ay duruuftu keentay duruufta amni darafka awoodeed baa keenay ma aha suno laazima ah ma aha ayib hadda maraaxish jihaadku soo maray mar buu xaaraan ahaa marna waa laisu idmay oo ah, xaaraan aha markaan la jidaynin markaan ilaahayba uusan jidaynin en la sharci garaynin xaaraan buu ah ayib ninka tashriicina ku gaaloobi lahaaba ninka sharci ka dhiganahe ku gaaloobi laha lababa jidayninba haddana waa la fasaxay udina haddana waa la waajib yeelay mar haddii la waajib yeelay waa dhacahayaa daliil buu u baahan yahay daliilkun wuxuu noqon ma awoodo waanan jihaadi karin inaadan awoodinooda jihaadi karin waa kula baaraynaa oo kula fiirinaynaa ilaan lagaa dhegeysan maayo ila hadda adaa tiraase kama bixin karo lagaa hari maayo zaka ma bixin karaa tiri daahirna waa muxuuna bixin karto geel baa kuu daaqi lo baa kuu daaqaysa aimxua baa kuu foofhaya dukaamaa kuu furan waa nabad qabtaa waxaa tiri markaa zaka bixin maayo waa lagu dabagelahaya xaaladaadaa la qiimeynaya adoo fiidho weyn oo bidka aan qaadi kara iskadaa aake y waxaa tiri ma jihaadi karo waan ku fiirinayna xaggee laga haya xonanku hayo muxuu yahay ayib waa in lagu fiirsho soo maaha uma maduuna bihi uma ma'muura bihi kadibna wuxuu noqday shay lays amray liman bada'ahum bilqitaal ruuxii dagaal lagu bilaabaa la amray in la dagaalamo uma ma'muuran bihi ay bilqitaal lijamiici اlmushrikiin gaaloo dhan ba in lala dagaalamo ilahay waaga dambe jideeyey ima farda caynin calى axadi اlqowleyn oo jihaadku xilligii nebi maxamed fardu cayn buu ahaabay rag badan culmaa ku tageen daahir kitaab baana tusay leeyihi ayb aw farda kifaayata cala mashhuur ama jihaadku asalkiisu waa fardu kifaaya wuxuuna caynoobaa xaalada khaas waanu gaari doonaa in allahu tacaala laga hadli doono wtaxqiiqu sheekh wuxuu leeyay in la ilaaqo jihaadku waa fardu cayna sax ma aha in la ilaaqo jihaadku waa fardu kifaayana sax ma aha wataxqiiq dhiraan dhabta iyo diinta ku salaysan waxaa weye ana jinsa aljihaad jihaadka jinsigiisu xukmu ljihaad guud ahaan marka la firiya ama kor laga eego fardu caynin wey waa fardu cayn ima bilqalbi wa ima billisaan wa ima bilmaal wa ima bilyad ruuxa muslimka ah inuu jihaado waa fardu caynin calayhi kaasalaati wاlxaji wاsawmi wالzakaa laakiin jihaadka kala duwan ayib in aada shayga xaqa carabka ka sheegto ood muxuu ahaayey waxa xun qalbiga ka nacdo oo haddaadan dhaqaaqi karin xoole iyo maal bixiso haddaad intaba isku dari kartana naf iyo maal iyo af iyo adin aad isu geysa iyo qalbigoo kufriga laga naco diinta iyo khayrkii muslimiintan la jeclaado dhan waa lagaa rabaa waxaan leenahay ninka muslimkaa waa inaad jihaado binafsi walmaal wuu awoodi waaye waxaan leenahay noo soo ducee carabka ummadda noo caraabi wa xarid اlmuminiin casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu ayib wa xarid اlmuminiin cala اlqitaal taxriid baan kaa rabnaa malinay abaabul afka gabayga afuuf oo ummadda abaabul oo gabadho ha baranburto oo reerka hala kiciyo waxaa tiri anugu afgarocbano gabayna kuma fiicni manaabirtana kama hadli karo xoolana ma hayo laftaydana meel lama geyn karo noo duce baa lena gacmaha salaatuleilka ayb siyaamu leyli laa tukti walaakin laha amadu walmad inqidaau siyaamulelka siidaa ummadda u ducee qunuudka aamiin lagu dhaho gacmaha taag ilaahay tuug ilaahay ku weyrax galgalo warka jooji shekhulislaam ibnu teymiya fi minhaaj sun wاlqitaalu yakunu biاlyadi wa biاllisaani wa biاdducaa qitaal carabka iyo afka in la duceeyo oo ummadda loo qunuudo oon aamiin dhahno oo ilmada la dugo mar bay halgan iyo gurmo tahay wax kale ma haysid wax kale ma haysida ayib alimaam xashaakir fii taxqiiqi lijaamic اtirmidi markuu qunuutu nawaasil mara wuxuu leeyahay masaaibka maanta nagu dhacay waxaa ka mid ah quraabata wuxuu sii mootanaya wa ku dhow mxuu ahay sabciina caaman wa ku dhow uu sii mootanay raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu leeyahay waxaana haysta waxaa ka mid a ah inaan halgana iska badaa oon gacan ka dagaalano oon xoolo bixino iska badaa waxaan gabnay ducadii baan gabnay ducadii baan gabnay in muslimiinta loo duceeyo marka ingiriis iyo faransiis buu leeyahay lagu jihaado oo meesha lagu arka ha lagu laayo oo ha go-een nimanka ayaga oo wuxuu ihi xataa haweenkood hala laayo haweenka ingiriiska iyo faransiiska ataa waa inay go-aan buuri sheekh fatwooda maxaa dadaal la yidhi waaba askar buuri haweenay iska xijaaban oo miskiin ahoo ku fayso oo farajajecsan baa naqaano oo ragga u adeegto oo muxuu ahaayey firaajka joogta kuwaan sarwaal jiinisa ku go-aan buuri jiinisa loo tabicolaha kugu dhufanaysaa buuri waa haween dagaale waa mutarajilaad buuri mujanadaad waa si raggii ba u dhaqmaan buuri timo yoofay taagaysaa jaakatiir iyo saroor baa ku dufan waaba nin bui midan bilcaan ma ah waa inay go-aan bui kuwaan ayib qaadigaas muxadidkan ma ku lama mucaarado ya muxuu radiyey muxuu sheegay shekh bin baas lannu ijmaca ku guntama ana almarأata idaa qaatad qutilat ijmac muslimiin wey ana almara ibn cabdilbar baa soo guriyey fi tamhiid wa fii sharxi muwaطa ku soo guuriyey wuxuuna muslimiin wuxuu isku raacay ana almarأata idaa qaatalat bilisaanin aw ra'yin aw yadin in la dilahayo ninka ijmaaca waafaqsan miyaan taageernaa mise wadaada isagu iska hadlay baan raacnaa waa yahay sidaa darteed salk waxay ka hadleen haweenayda boqorada ama la dili idaa kaanat malikatan lilmushrikiin ka warrama waxay dhaheen waa la dilhaya maxaa yeelay waaba hawsh xukumaysaa weye haweenka marka maanta doorta gaalada ayib gaalka marka maraykan iyo yurub marka la joogo hadduu dhahaanu muslimiinta waan la heshiinhayaa la dagaalami mahayo dhib u geysan mahayo farahan ka qaadahayaa waa dhacahaya la dooran mahayo cod ma helahayo hadduu dhaho muslimiinta naftan ku dhejinhaya oo waan dabagelahayaa oo waan la xisaabtamahayaa oo guryahan ku duminhayaa oo dhaqaalahan baabi'inhayaa boqol kiiba boqol cod helhaya waxaa codayna bilcama u badan matmise maa ayib marka dagaal bay ku jiraan muxaaribuun wey kuwa waa muxaaribaat raggooduna waa muxaaribiin iyaguna waa muxaaribaat way dagaalamaan biالnafsi wاlmaali haweenka la jooga ciidamada haween baa la socda kuwa oo heesa kuwa raashinka kariya kuwa ay markaa ka zinaystaan oo sida dameeraha oo la socda iyo kuwa dagaalamada iyo kuwa duuliyaal dagaal ah diyaarado ah kuwa maraakiibta wada kuwa beledka joogana codkii ridana xoolahay bixiyaan nin walbo wadanka dhex joogan wuxuu ka qayb qaataa muslimiinta si loo baaben ka qayb qaata canshuur baa laga qaada taa waa in lagu xisaabtamo nin walbo wadankaan ku dhex nool tan aynu dhex joognaba allaha ka dhige waxaa weeye waxaan ka qayb qaadanaa muslimiinta qaabka loo baabi'in lahaa iyo dagaalkoodii waxaa laydinka qaad canshuuraad baad bixisaan canshuurta xaggay ku dhacdaa jeebka buush bay ku dhici buush xaggee ku bixiyaa muslimiintu ku baabi'iya matamisan maaha in la is weydiiya muhiim jiddan waay ayib hawsha waa in aad looga xisaabtamo marka canshuuraadka inta loo gembin karo in loo gembiyo in badanna waa idiin sheega hawsha iyada wataxqiiqu ana jinsa اljihaadi fardu caynin ima bilqalbi wa ima bilisaan inaad lafahaada u cabsataba mooye hadde baryahan dambe hadde cabsidaa badani وإma bالlisaan وإma bاlmaal وإma bاlyad facalىa kuli muslimin ruux kastoo mslima waxaa saaran an yujaahida inuu ku dagaalamo binowcin min hadi اanwaac nooc anwaacdan ka mida ninkii af iyo adinba kari waaya af baan oga baahannahay ninkii af kari waaya maal baan oga baahannahay ninkii maal waaya ducaan ka rabnaa intaa ninkii waaya gaalada qalbiga ka naco qalbigaa nooga ducey annaga naga jecla laakiin macdan iska fadhiisanhaya wax jira ma taxqiiqaas uu maray ibn اqayim sheekiisa askale mxuu ah shekh ibn taymiya ayaa hadalkan oo kale iska leh xaafidni xajarna waa qaatay qowlkan qowlkan intuu qaatay buu fatxubaari ku sheegay oo faahfaashay asla laakiin labadaa wadaad baa masalada iska leh qur-aankuna sidaasuu tusahaya ama aljihaadu binafsi fafardu kifaayatin nafta in lagu halgamo oo lafahaada geyso ila dadka muslimiinta jihaadi jiray ama halgami jiray naftooda iyo maalkooda ayay geyn jireen weliba ruuxu ma ogolaan jirin in xoolo lagu siiyo ama lagu caawiyo allahuma inay baahiba markaa qabata mooye waxay jeclaayeen ruuxa muslimka inuu asagu qorigiisa seebtiisa warankiisa sahaydiisa markaasuu weliba wuxuu isku dayi jiray in dadka la socdee mutatawiciinta jihadayan uu biilo ibnu cumar baa ka sheegay nin taabici mujaahida ku raacay bishar inaan idin khidmayo marka la duulhayo nin walba raggu fiirinhaya nin baa niman duqay oo waayeelo koonibuu raacahaya nin baa dhalinyaro soolama raacahaya nin baa ga mxuu aha garmadooga culculus raacahaya rufuqada saaxiibada la fiirsanhaya ibni cumarku wuxuu ku jiro socoto duulaysay baa nin soo raacay markaasuu bishard waxay ku laba arab inaan idiin adeego raashinka idiin kariyo iyo biyaha dhaamiyo intaan wada soconno haddaan shiidanada waa khayr haddaan noolahayo anuu nabad aan soo noqdana waa inaan idinka raacaya haddiga labaad salaad kastoo tukanaysaan inaan idin adaamo adaankaanaa iskale adeeganaa iskale meesha ma raaca mise waa maya waa adaanka yeeli mayno adeegana yeeli mayno iska tegay markuu dhaqaaqay baa la kaali koox kodu raasanhaya oo shardiga ku raaco waa la siiyey asagii baa ka sheekayey taabicigii wuxuu yihi shardiga iyagoo iigala haddana ninka nooga adeeg badanee noo adeegin cumar bahabo ibn cumaro waayela adeegahaybu markaan ku dhaho idaa ballan baad qaaday maan ku caawinhaya waan ku caawinhaya hawsho dhan baan asagaa qaadanhaya bu caawid baan kugu wadaa dadku dad noocaasay ahayno wixii diin u arka iyo alla u dhawaasho inay maal bixiyaan inay nafta geeyaan inay adeegaan inay afka difaacaan khayr iyo diin bay u arkahay ninka marka isagu bixi waaya xoolaa laga rabaa waa farducayn man lam yujaahid binafsihi an yujaahida bimaalihi fardu cayn wey ma aha fardu kifaaya ma aha sidaa taxqiiqa ah waadna gaari doontaan sheekh wuu ka hadli doonaa man lam yujaahid bimaalihi walaa binafsihina an yujaahida bilisaanihi fardu cayn wey waa xilliga ay taaganta aynu ka hadlayna hadda ma aha la idlaaqaayo xiliyaha saacdaha saacdaha la marahayo iyo zamanihii dambey dhan baynu ka hadlayna ile baashu cagcag dhaafta geeska maraysaay wa ama aljihaadu biاnafsi fi اlasli fafardu kifaayati wa ama aljihaadu bilmaali maal in lagu jihaado fa fii wujuubihi qowlaan laba qowl baa ku jirta wاsaxiixu wujuubuhu waa nafsa shay nafta iyo maalka waa isku mid saa darteed baa kitaabka ilaahay marka la sheegay jihaad bamwaalikum waanfusikum biamwaalihim waanfusihim baa ku timid fii jamiici اqur'an ila fi aayati waaxida in allaha ashtaraa mooyeen qur-aankao dhan maalkaa horeeya ayib maalka maxaa loo horeysiiyey waxaa loo horeysiiyey ruuxa aadamaha ah naftiisu waxay jeceshahay maalka oo adoo xoolaha difaaca ku dhimanba sooma nin baa moobel loo dilhayaa dhab uu ku dhagay qash aa dhimanhaya nin baa dukaankiisa lagu soo geli waa dagaalamaya qalaf aadamuhu inta badan naftooda waxaa kala weyn maalka waa intuu maalka badbaadin karo isku dayhaya hadduu in lagu dilahay kuma dhinteen wuxuu islaa ninka baashu kuga cabsinay maalkan bilash lagaaga qadan dukaanku ninku waxaa weeyaan waad ka dhicin kartaay yac iska yar dheh laakiin hadduu og inay madaxa kaga dhaco maskaxiisu dareeri u ogyahay kuma dhinteen oo naftaa kala qiimo badan laakiin asagoo qiil kale iyo macaadil kale cuskanhaya ayuu ruux dhintaa inta badan marka maadaama xooluhu dadka ay ku weyn yihiin oo qalbiga aadamaha uu ku dhegan yahay si looga fujiyo ayaa fii jamiici alawaamir aljihaadiya la hormariyey maalka la hormariyey lianna abiica albashariya maalkay ku dhegan tahay laakiin aayaddaas suura towba ah iyadu waxa loo soo hormariyey maal nafta loo soo hormariyey waynu gaari doonaa insha allahu tacala wاصaxiixu sida fayo min xayu daliil waxaa weeye wujuubuhu wujuubu اljihaadi bilmaali inuu waajib yahay ma aha marka laguu imanhayo ama ruux muslima ku soo wacaayo ama islaam kale ay kaa codsanaya inaad xoola bixiso ood muslimiinta u geyso ama aad u dirto ood u suro shuhadaa aytaamta masaakiinta halganka aad ku bixiso wax bilaasho lagu weydiina ma aha ixsaan aad ugu samaynna ma aha baryana mee waa waajib diinada laguu leeyahay oo kuu saaran sida salada ay kuu saaran tahay hadaad gudatana waajib ilaah nin meel saaray baa tahay muslimiintana u kaalmeeyey xaqiisina gutay haddaad diidana aafin faajiraad tahay oo xaq maanacay baa tahay haddaan tabar helana waan kugula dagaalamaynaa inaad xoolaha bixiso waa kugu dilaynaa weliba d tabar la helo ayib inaad bixin weydo xoolaha waa kula jahadaynaa dadka ganacsatada ama xoolaha haysta ee meelaha halganku uu ka socdo jooga ama ka agdhow ama ka warqaba ama wuxuun ka tari kara hadday maalka bixin waayeen xaq waxaa loogu leeyahay haddii tabar loo helo in xoog looga qaado in zaka maalcaybu lamid yahay hawsha hulsalan ma ah lana الأمر maxay waajib ku noqday in maalka lagu jihaado لأna الأmra saa darteed gaal waxay ogaatay lafdhabarka iyagu inuu yahay maalka sidaa darteed ba hay-adihii jamciyaadkii khayrigaha ninka muslima wax qaban karay nimaan weligiiba jihaad taageerin baa qab maxaa jira qabta xooluu u diri jiray mxuu ahaay argixisada argixisadii xoolahan raba ina baabi'iyaan aw shirkadaha yagi xooada dhannayd ee mxuu ahaay albaraakaad xagay ku dambeysay ee masaakiinta reer koonfureed iyo muxuu ahaay kuwaan reer koonfureynba caawin jirtay loo baxsaday masaajiday dhisto madaaris xer macalimiin culummo ducaad waa lagu nastay khayrkeedii baa la diidan yahay markaasaa kuwo ayagu shayaadiin alla fasaxay iyo kuwo aan khayr badan ba laga helaynin iyo kuwo aan waxba taraynin iyo kuwo xaqiba la dagaalami iyo kuwo jihaadka ka soo horjeeda gaal wuu og yahay ninka kutay ninkaasu curyaaminhaya ayb waay dhaheen waba wsjihaadn laakiin caruurtii ah, bay korin hayaan macalimiintii bay korin hayaan mm, madaaristii bay soo kicin hayaan masaajidii bay dhisa hayaan gaalku waa yaqaanaa somaali waay tiadaa libaax nin galayna og nin galanna og bimacnaa ninku wuxuu gubiyo og yahay libaaxa marka intii lasoo raadsado neef intuu dila hal qiimo badan intuu dila laga hari waayo ama muxuu ahay uu ruux qaado ee la dabagale la raadsado ragga ninka soo taagan buu ka bilaabahaya nina markuu libaax arkaba waasashaya dib u waa naga daaya war maxaan samaynaa war ciidan noogu yeedha war qoryo qoryo kuwan wadan maxay yihiin nin wuxuu bilaabaya jahjahashuu bilaabahaya nina waa soo dhiiran yahay ninkaas soo dhiiran buu weerarhaya kadibna midigtuu jebinaya meesha garabka ah iyo weeraraya bidixda aadi maayo midigtaasu ruugahayaa midigta markuu dilo haddee ninkaas waa nin af waxma qaban karo gaaladu way ogyihin nin wax tarahaya ayib hadda islaaxa iyo ictisaam iyo tabliiq tabliiq bay ka necab yihiin gaalada adduunka tabliiq ba hadda loo dhilqaaday waxay dhi maxaa jira tabliiq waxay dhaheen waa ninkay soo habeeyaan oy khuruuj soo saaraan waa hagaag hayaabay dheh nin diyaarsan oo khidmaynhaya oo qalbisan oo mudaxi binafsihi wa bimaaliha weeyaan hal darajo keliya hadhaydh oy helaan nimanka argixisadaha ku daarmaan qolyaha argixisada ku daarmaan ay wax u sheegaan bes mujaahid buu noqon bay dheheen waa taqriiraad ay qoreen weeye aaniya waxa dhan waa lagu dhex dhuntaa duub baa naloo xidhan haafjaagad baa naloo ihan iyo kamiis dheere bakistaani ah in alxamda lilaahi bayaan waxay dhaheen waa alqaacidas qaranaysa waa laskaga warqabaa meeshaan ayada waa aadba laskaga warqabaa marka waxaa weeye halgankaa socda ee caalamiga nin walba meesha kaga aada ka qabto nacnacda kale ha la daayo nin walba meeshuu hayan ilaahay waa arkaa waqul icmaluu fasara allahu camalakum ilaahay mxuu ah wa nin walba islaamka meeshuu hayo ninkii hagaardaamanaya lugeynaya iyo ninka waxtar ilahay waa ogyahay hadda ka waa idinka sheeg odagii odayga soomaaliyeed ee labiyo toban wiilib dhalay baa la yidhi markaasuu ti allah ku timid nafti baa qaadqaaday xoolo badan iyo geel badanna waa lahaa marka wuxuu rabaa intuusan dhimanin inuu xoolaha rag u dadaarmo si loogu kala roon yahay ee loogu dabacsan yahay raggan wiilasha ee labayo tobanka ah buu rabaa inuu nin xoolo u jabiyo nina uu qadiyo doonaya muxuu i halla qaado geedkaa halla dhigo labaiyo tobankiiniba aabbo anaa maya labaiyo tobankiina imaada bu labaiyo tobankiiniba halla qaado xageen ku geynaa geedkaa i dhiga buui aaba may hebel hebel ba ku qaadi kara maya nin walba hay qabta buui gogol la-aan hala qaado yaan gale laygu qaadin nin walba meel hay qabto hay qaado igeeya geedkaa idhiga halkaas hooskaasa rabaa waa la qaaday nin asag u odagan baasyaaba ku dhaafiyaba xeniyuhu la booday nin lugtuu qabtay nin si waaye waalidnimo u qabto naxariis lo gacmo jilicsan iyo naxariis nima meel buu qabto duqu waa arkaa markii cabaar la waday idhiga nin walba meeshuu hayo waa arkahaya idhigo nin walba meeshuu haye waa arkahaya hala dhigo hebelow boqol haad adugu qaaday hebella labaatan hebel konton adugu hebel y waxba yaan la siinin lo-da iyo ariga xoogo wax laga siiyo caruurta u ku bisho waa qaybiye xoolihii maxaa jira nin walba meeshuu hayey waa arkayey marka hadda waxaa weye nin walba islaamka meeshu hay ilahi waa arkaya subxaana wa tacala halaska hawsha laska ilaaliyo xilkaa halaska xilkaas si fican loo guto lianna alamra biljihaadi bihi wa binafsi fi lqur'aani sawa muhiim jiddan wey wadaadkaada yidhi in lagu halgama nafta waa waajib maxaa ku diiday ood u tiri in maalka lagu jihaada waajib ma aha maxaa u tiri bule sheekhu maxaa jira ilaahay subxaanahu wa markuu sheego in lagu jihaada nafta maa waa daba yaal ama waa ka horeeya maxaa kala qaaday maa huwa wajhu tafriiq maa daliilu tafriiq ayb daliilka wax kala saaraya muxuu yahay lianna alamra biljihaadi bihi ay bilmaal amarka la amra maalka in lagu jihaado wa binnafsi fi lqur'aani sawa kitabka ku siman yihiin xujo xoog badan wey kama qaala tacaala infiruu khifaafan wahiqaala idinkoo fudfudna baxa idinkoo culusna baxa wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum asdaba yaalla maalkaaba horeeya amar wey waxaynu isku ogeyn muxuu aha amarku wuxuu keenaa wujuub ayb maa hiya alqarina saarifa aslu amri an yufiida alwujuub weeye maa hiya alqarina saarif laa qariinata inamaa hiya aqwaal wa aaraau ijtihaadiya <clears throat> fii sabiil dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun ayadan ayad qiimo badan weeye oo saxaabada qaarkood dhaqaajisay abu talxat alansaari oo waayeel ah anas baa ka sheekeeyey ayaa maalin bilaabay suurat tooba qur-aan uu soo akrinay tooba bilaabay markuu ayadan marhayo wuxuu ihi yaa abnaa'i inii allaha subxaanahu wa tacaala istanfarana khifaafan wa hiqaalan wa inii araa an laa cudra liibu waayeel cudush ah wuxuu ihi diyaariya farisibel hala keeno qaansada hebel hala keeno seebtaydii warankaygii gaashaankaygii hala i diyaari maxaa jira duulaanka beri baxaya ee ruom ku duulaya qubrus aadayaan raacaya wiilashii baa kusoo booda dhowr wiil badan u dhalay iyo qaraabo aabbo waxaa la yihi jaahadta maca rasuuli xataa maata wakazawta maca abibakrin xataa maata wakazawta maca cumarin xataa maata khilaafta cumaan wey gabagabadeedi waxaa la yihi aabbo inta anagaa kaaga filan anagii roor hayadaa anaa bixi hebel baa bixi wiilashoo dhan baa diyaar garoobay odayga inay baajiyaan bay rabaan duq waayeenoon gaadiidba qaban karin yaa infuruu baa ikixisay infuruu khifaafan wa iqaalan baan ku jiraa buui iqaalan aniga weeye halay diyaar gareeyo waxaa l aabba waa sida macdilo xagga l duqay kale loogu yeedhay abadan bur hala kaxeeyo wiilashii baa raxadee uga hadhayaan wiilashiisii baa raacay waa la duulay berigii marka laga tagay doon baa la raacay waaa la meel jaziira in la weeraro jaziiro gaalo ay degan tahay baa lagu jihaado intii badda laga gudbo in intaa beriga logu tago qbrus iyo agaarkeeda juzarkan hadda shaam ku xeeran jasiirad ka mid ay ahayd nimana qbrus bay usa nimana bilaad shaam qayba ka mid ahayd baa la sheegaa jaziirad bad loo simarhayay ku duulahayeen doontii buu raacay riwaayaadku doontii markay soo noqotay lasoo guulaystay buu dhintayna waa la sheegaa si socodkaba dhintana waa la sheega almihim badda bartanka marka la marhayo yo abu alxata alansaari geeriyooday anas wuxuu ihi usbuuc baan wadnay usbuuc dhan baan ka yaan wadno doonta nala saara usbuucan kaamilan riwaayo kale toban maalmood baan wadno oon usoo soconay xeebta meelaan ku xabaalaan weynay ilaa aan beriga nimid maana xabaal toban maalmood baan wadnay markaan beriga nimid baan xabaal u qodnay asagoon lam yatahayar bishay sidiisii ah siduu ku dhintay ah oon isbedelin oo hadda inuu go-ay aad moodeyso n xabaalay buui fuqaadu waxay yidhahdaan markay bartankeed ruux kaaga meydo oo barina gaari weydo intii la dhaqo oo lagu tukado oo la kafno ayaa dhagax weyn lala shiidiyaabay dh iyagu baddaa lagu xabaalhayaabay dheh see lagu xabaali waa haddii la gaari waayo berriga asalku waa in berri la geeyo laakiin berri baa laga gaari waayo inuu doorsamo de lacag laga baqayabaa laga hadlaya maa wax kale haddii ayar intaan xanuud marino iyo daawo ingejisa ama hagaajisaa aan sugi kara bil allah ka dhig waa wadayna laakiin haddii laga baqo inuu dilaac maxaana intaan ku tukano oon maraasiimta sharciga oo dhanba maro ayaan dhagax weyn kula xidhaynaa dhaxda oga xidhaynaa aan sii daynaa la quusahaya dhulka selkiisa lagu xabaalahaya oo bada gudaheeda ah halkaasay fuqaadu mareen ay badanoo ka mid a si kastaba noqoto waxaa weeye saasuu ku baxay aayaddu aayad culus wey cudurdaar kama tegin marka istinfaarka caamka ahaa iyo kii khaaska ahaa iyo kii iqaalka iyo khafaafkiiba biamwaalikum baa ku jirta marka maal maxaad oga saarteen bui ibnu qayim wacallaqa anajaata min annaari bihi bilmaal wacalaqa ilahi wuxuu ku xidhay annajaata badbaada laga min anaar bihi bilmaal ay bibadlihi maalka in la bixiyo naar lagaga badbaada wa makfirata dembi iyo dembigoo la dhaafo wa dukhuula aljanna jannadoo la galo iyo dembigoo la dhaafo iyo naar laga badbaado waxay ku xidhan tahay in maalka lagu jihaado naftan lagu jihaado faqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu hal adulkum maydntus calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim ganacsi naar idinka badbaadin iyo cadaab kulul oo idin la xabiya tuminuuna biاllah aliimaanu biاllah ilahay baad rumaynaysaan towxiid waa in ladinka helo towxiid maxaa daba yaala tuminuuna biاllaahi warasuulihi waa shahaataynki maxaa daba yaala watujaahiduuna fii sabiil اllah ayu lacmaali afضal iimaanu biاllahi uma jihaadun fii sabiilih nabiga hawsh waa gabagabeeyey aayadda waafaqsan tahay fi saxi bukhaari waad garanaysaan nabi allow camal ilaahay loogu dhawaada maxaa ugu khayr badan atawxiid oo shirkiga laga toobadkeenay gaalnimada iyo kufriga kadibna in la halgamo aayadana watujaahiduuna fii sabiili اlahi biamwaalikum wa anfusikum annaja min annaar baa ku xidhan xadiidkii bashiir ibn اkhasaasiya laa jihaada walaa sadaqata fabima tadkhul janna ma jahaadaysid xoolana ma bixinaysid maxaad ku gelaysaa aayaddanna dukuul janna waxaa ku xidhan he aljihaad fii sabiil illah daalikum khayru lakum iimaanka iyo halganka aada xoolihiinna ku halgantaan oo dhiibtaan iyo maal iyo naftiinna khayru lakum in kuntum taclamuun kaasaa idiin khayrba hadda wa garanaysa wax ma garanaysaan wey waxaad iskugu dhejay adduunyada ee intaan u karo biyo cabaal wey biilka reerka ku hayso waxbaadan garanaynin ayib biilka reerka adaaba u taagan giir weyne waa u shaqayne xoolaha bixi adaaba taagane oo aroorti ka laha oo kaa dhammaadeen oo adoo indhuhu ku cadaadeen yimaadee oo taagane xoolaha dhiib carruurtan u xoog adugu sida abubakar dhe muxuu ahaa nabi allow macaldasuudi iyo fujaamada iyo bakeriya maregta xaraha waa kana nabi allow yaad oga soo tagtay ilahay baa noga soo tagay rasuulkiis ilahay baa ku filan anana aniguna waan taagana ayb nabigu yac ma dhihin maadaama iimaankiisu uu boqol boqol garaac abubakar wixiisu banaanku yaallaa laakiin kuwiina hadhow weyrahaya ama sasahay markay xoogu yar bixiyaan hanoo balqin inna haska haysteen ina hanoo balqin inna haska haysteen hadhow bay sasahayaanoo debration iyo stress baa ku dhacay iyo dhikar iyo sonkor baa ku dhacaysa yakfir lakum dunuubakum ilahay wuxuu idin dhaafi dembigiinna ilahay dembigiina ha dhaafa subxana asagaa awood leh wayudkhilakum ويدkلكم جaناaت تجري من تحت الأناar ومasاaكiنa طيبة في جaناaتi cadن ذلika الفوز العظيم dخuل جنة النجا من الناar تنjiikum baa lasoo yidhi iyo مkفiradii oo dhan waxay ku xidhan tahay الجiهاad في saبيل اللaه وأخبرa wuxuu sheegay أنهم مسلimiintu in facalوu ذلika sidaa hadday yeelaan أعطاaهم ma يحiبوna min النصر والفتح القريب ilahay inuu siinhayo maxay yeela hadday jihaadaan بنفس والmaal wey ilaahay inuu siinhayo waxay jecel yihiin oo gargaara iyo furasho ah oo dhow weliba wa ukhraa tuxibuunaha mid kaloo jeceshiina ma idin siiyaan ma idin sheega ay walakum khaslatun ukhraa tuxibuunaha fi ljihaad ilan halganka marka la wado waxa loogu jecel yahay waxaa weeye waa annasr ragga qaarkiina shahaado bay u jecel yihiin ta wax shay khaasa ah wey nin walba asagu waxay ku xidhan tahay ujeedadiisa rag baa iyagu waxay jecel yihiin dagaalka la galaba inaysan ka soo noqonin marka nahaawandi iyo madaain iyo la furanhayo nucmaan ibn maqarin ayib qoys dhan oo lix oo ilaa toban nin oo waxaa halgamay ahaayeen cumar aad u jeclaa ragga uu meelaha u diri jiray bay ka mid ahaayeen sacmi waqaas buu ciidan u dhiibay meel buu u diray asna meel kale u dhiibay iga daa buu hi cumar hawsha iga daa ma rabo waxaan rabaa inaan noqdo askari dagaalama laakiin amiir iyo abaanduulka iga daa maya la asab waa inaad ciidanka hogaamiso wa kaana mustajaaba dacwa la yaqaan eh, eh, nucmaanow shalay nimanku waan dhaqaaji weyne oo nimanku shalay waa isku jabnay oo shahaadadu waa bateen ilaahay noo bari bale maanta nimanku inay jabaan oo ilaahay garbahooda dhabarkooda dhabar macaan ay noqdaan wada yaacaan oo wada toogano wuxuu ihi ilaahu maanta gaala noo jiba oo garbahooda dhabarkooda noo jeedi wajcal inucmaana awala shahiidin lyowm aniga nucmaanana ninka u horeeya muslim shid alla iga dhigbo gaalan alla noo jabay foodaa la isgeliyey saacadu marka la isgilgilahayey bay gaaladu jabeen markay bilaabatay inay jabaan oo raaco israacay oo kaceen baa isna shiiday awal man isna buu ahaa de rag baa hawsha ilaahay u rushay nin baa asagu shahaada wax kale aan doonaynin oo xidhxidhan kaasi waa gooni laakiin ciidanka guud waxay u jecel yihiin in la guulaysto oy gaala jabto muslimiintuna ay ku farxaan haddee wa ukhraa tuxibuunaha la yidhi aakhariya adduunba wahy waa maxay nasru min allahi wa fatxun qariib gargaar xagga rabbi ka yimaadiyo guul dhow iyo furasho dhow wa akhbara subxaanahu anahu ishtara min almuminiina anfusahum waamwaalahum biana lahum اljanة ayb yuqaatiluuna fi sabiil اlahi fayuqtaluun fayaqtuluuna wayuqtaluun wacda calayhi xaqa fi اtowraati wاlinjiil wاlqur'an wman awfaء bcahdi min allah faاstabshiruu bbaycikum اladii baayactum bih wdalika huwa اlfawz اlcadiim aayaddaas ayad culus weeye ina allaha اshtara ilaahay waa iibsaday min almuminiina anfusahum buu ka iibsaday wa amwaalahum aayadda naftaa la hormariyey biana lahum اljanna aayaddani alimaam ibn اlqayim sharx aan la arag buu sharxaa odan ka helaynin fii kitaabin aakhara intaa ka warqaba hade kolley fii kitaabi xad اarwaax xad اarwaax wacdaro ku dhigay aayaddan ku sharxay wuxuu yihi aayaddaani wa acdamu aayatin fii fadli jihaad toban towkiid baa ku darbo toban goor baa la adkeeyey qadiyadda beec iyo caqdi dhacana waa midka adduunka ugu qiimo badnaa walidaa saa darteed nafta waa in la hormariyo ninka raggaa waxaan naftiisa kayn waa maareeyaa maalinkii loo kacana hadda waa u dhammaatay nafta u dambaysa guntin macaan googa xagalle guntin macaan geed la ful caruurta all naftaada iida all naftaada kaa qaad magaalazabada waa taqaana naftu khatar wey waad biibaysaa marka ayaddana ayad culus wey wuxuu leeyahay waxaa kow ka ah tawkiidka ku jiree la adkeeyey aayaddu waxay ku timi bisiiqati اlkhabari laa bisiiqati اlamr iyadoo siiqaة اlkhabr ku timid haddana waa muakadaة bina ina اllaha اshtarى ilaahay waa iibsaday baa l waa khabar shaygan shay dhacay wey waa caqdi dhammaaday shayguna markuu siiqaة اlkhbaar yahay ama siiqaة اlkhabr ku yimaado mudamana u yahay maca alamri waa markuu u xoog badan yahay waa tawkiid ma bacda tawkiid ina kusii dhooji taa meel bay taalla horta asagoo siiqaة اlkhabr ah muakad bina a meel buu yaallaa tawkiidegta labaad alkhbaar bisiiqati اlmaadi wey in allaha yashtari lama dhihin sayashtarina lama odhan maxaa la yidhi ishtara bisiiqati اlmaadi waa shay dhacay oo sugnaaday wastaqara walaa khiyaar wax dhacay wey laa khiyaar khiyaaru shart walaa khiyaaru اlmajlis walaa khiyaaru raddi bilcayb khiyaar ma jiro waa baycun laazim min aطarafayn mada wanqada waa la adkeeyey tawkiid labaad wey mid saddexaad waan soo khulaasay lama shari kare laakiin macnaha guud baa idiin sheegi idaafatu hada alcaqdi ila اllahi subxaanaه wa tacaala ilaahay baa iibsaday caqdigii addoonka dagaalamaya allah iskaleh oo abuuray wuxuu ku dagaalamay allah siiyey waafajinta allah waafajiyey ayib xooluhuu bixin allah siiyey waxoo dhan baa alla iskaleh ayadoo sidaa tahay buu ilaahay yidhi naftaadii baan kaa iibsaday addoonkaygiyo ayib ilaahay baa subxaanahu wa tacaala beycan mushtarigu waa kuma wa allah baayicuna wa alcabd badeecada la kala iibsanna waa naftaada xoolaha la bixin ee lacagtana waa aljanna hawsha hawl culus weeye baayic arkaan arkaan lbeyc arkaan alcaqdi waa diyaar albaayic waa ruuxu muslimkaa naftiisa dhiibahay mushtarigu waa alla subxaanahu watacaala tacaala qaadirka ku abuuray khaaliq ahaa wey waxa lagaa iibsan waa naftaadae dhiiggaada wax kalamaa maanta caruur baanaan kaa rabin maalkaada hanoo dambeeyo nafta baa laga bilaabahaya naftaa lagaa iibinaya lacagta aad qaada dolar baa mise waa dahab maya waa janno wey hawl culus wey ilahay baana kaa iibsanay marka ilaahay inuu caqdiga iyo heshiiska dhacay naftiisa u tiiriyey waa tawkiid ma bacdahu tawkiid caqdiga makhaatiyaalka nebi maxamed ee jibriil ayb xaggee lagu qoray wasiiqada dokumentigii heshiiska xaggee lagu qoray ayb looyar ma qorin fii kitaab illaah fi اtawraati wاlinjiil wاlqur'aan saddex kitaaba weyma ku dhex taalla hawsha iyada halkaas documentiga la dhigay hawshaas ibn qayim baa sharxay aad hawshaa loo fiiriyo muhiim jiddan weeye xaadi arwax waa idin sheegay kitaabkaas kitaab sahlan ma ah tawkiidka koowaad muxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hawsha ku keenay bisiiqati اlkhabari اlmuؤakadi bina tawkiidka labaad alإkhbaar bisiiqati اlmaadi almufiida biاlistiqraari wاlhubuuti wاlluzuum tawkiidka saddexaad idaafatu hada alcaqdi wاlbeyci ilى daat اllahi اlcaliyaةi الshariifa towkiidka afraad ilaahay subxaanaه wa taala wuxuu ballan qaaday lacagtu inaysan dayn ahayn oy tahay ballanqaad kaash ah wacdan calayhi xaqan fi اtowraati wاlinjiili wاlqur'an ilaahay wuxuu ballan qaaday wacdan laa yukhlifu inuu kaash garaynhayo mamaaqale iyo layulwaajid iyo hadhow igu soo noq ciyaadan biاllah tacaala allahu cama yaquul waa kaash wey waa wacdi kale waa tawkiid afraad mid shanaad towkiidka shanaad ee ku jira anahu ataa muxuu la yimid bisiiqati calى wacdan calayh wacdan bihi lama dhihin wacdan lagama hadhin wacdan calayh maxay faa'iideynaysaa luzuum ballanqaadka iyo yabooha rabbi uu yaboohay waa wuxuu asagu isku waajibiyey kataba calىa nafsihi araxm oo kale wey wacdan calayhi tufiid اluzuuma wa anahu alzama dalika calىa nafsihi shayga ilahay baa isku laazimiyey wuxuu addoomihiisu ogeysiinhayaa anaa isa saaray xilka anaa qaaday aniguna yabohya ballan kama baxo wixinu waa kaashe nafta ii hura ina allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum wa amwaalahum biana lahum اljanna naftan qadimaa ley warka joojiye towkiidka lixaad akada dalika inuu xaq yahay xaqan baa lagu sii daray wacdan calayhi maxaa daba yaala xaqan fi اtowraati wاlinjiili wاlqur'an wacdan xaqan waa towkiid saddexaad لaad cafwan towkiidka toddobaad ee aayadda ku jira waxaa weeye akhbara can maxalli hada اlwacd haddii ilaahay uu mushtari yahay oo naft uu wax kaa iibsanayo ruuxii muminka ee muslimka ay jihaadayana uu baacic yahay mabiicda la kala iibsan naftaada iyo dhiiggaada uu yahay lacagta la bixinna ay janno tahay dukumiinta heshiiskan caqdigan xaggee lagu qoray xaggeese yaalla oo laga heli karaa ashrafu wasiiqatin fi dunya timaada iyo aakharaba wey ilahay waxyigiisa ah injiil iyo towra iyo furqaan baa lagu qoray safiirka dukumintigan keenay ee alla ka soo gudbiyey jibriil weeye gaadhsiiyaha ummadda gaadhsiiye u gudbiya nabi maxamed weeye shuhuuddu waa jibriil oo ashraf اlmalaa'ikati ah gudbiyuhu safiirka labaadna waa maxamed oo ashraf bashar ah caqdiga caqdi la arkay imaam ibn qayim sida u shareed waad fahmi karta aad marka wacday ila tahay towkiidka marka toddobaad sidaas wey oo maxalulwacdi maxalulwahiiqa iyo makaankeeda iyo faylka meesha la gelinhayo la dhighayo xero uu looyar joogama iyo xafiis u furan looyar hebele waa ilaahay subxaana wa tacaala kutubtiisa wey baa la dhexgeliy towkiidka sideedaad iclaamuhu subxaana wa tacaala bisiiqati اlistifhaam ilaahay wuxuu ku dareensiiyey hawsha ayada ah wacdiga asaga iyo lacagta iyo hantida ilahay inuu gaashgaraynayo xaggana inuu oofinayo ballan qaaday weliba inaan la tuhmin ama aan dadka qaarka aysan dareemin oofin la-aan siiqatu istifhaam inkaari a lagu keenay waman awfaa bicahdi min allah ay laa axada awfaa bicahdi min allahi subxana wa tacala wey axad ilaahay ka ballan oofin badan ama wacdi iyabahu qaada ilaahay ka oofin badan oo ma jira wey ay laa axada waman awfa istifhaamku istifhaam taqriiri ma ahaye waxaa waye tawbiiqna m waa inkaar wey laa axada ma jira wey la tuhmin hawsha ayada wacdan caleyhi xaqan fi towrat walinjiil waman awfaa bicahdi min allah waa wax ka dambeeya ma jiro tawkiidka sagaalada aayadda ku jira ilaahay wuxuu amray ummadiisii muminiinta ahayd baayiciinti inay bishaaraystaan caqdigan marba hadduu dhaco la kala feermaystay inay farxaan oy bashaartaan baa la amray lannu markuu dhiil kuu hagaago soo fari maysid maalmaad wax gaadaysay guri baa daba socotay beec baa kuu socday janis baa kuu galay waad bayraqaysaa oo waad badboodaysaa oo waad baytamaysaa aw guuriyaa lagu leeyahay adiguna maalmaha shaah baad bixin oo mxuu ahay salaam baad ku waalan assalaamu calaykum baad ku waalan ruux walba qalbigaa taariba waad mucaaraqayn mucaaraqadu maxay ahayd socotay fara badan ma musaafir ba ma muqiim ba ma mid midaan joogin ba hawl ku taalla ma ah baad ku wala adoo dhan baa waasa waasaca ilahi wuxuu ihi marba haddaan wax kala iibsanay oo anugu aan mushtari ahay idinkuna aada baayiciintihiin naftiinna idinka iibsaday lacagta aad qaadanaysaana ay samantuna tahay janno ballankaana anu aan ballan qaaday bishaaraysto farxa lsn fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih waa towkiidii sagaalaad maxaa yeelay waxaad bishaaraysa bishaarata man lazima lahu اlcaqd waاntafaa canhu اlkhiyaar waa caqdi laazim min aطarafayn laa khiyaar laa khiyaara majlisin laa khiyaara caybin khiyaaba raddin mxua bilcayb walaa khiyaara sharطin waa dhammaaday marka waa inaad bishaaraysato lanna caqdi markuu kuu laazimo ruux waa farxaya oo asi weliba loo xukumo waa tawkiid sagaalaad tobnaad ilahay wuxuu tilmaamay beeca idinla galay liibaanta u weyneyd wey ayb idinkaa liibaano oo guulaystay meeshana ku haysta oo guuriyaa idin xasasho wey wadalika huwa alfawz اlcaiim huwa alfawz اlcaiim asaga un baaba liibaana layidhi weliba asagaa laftiis waa ku jira xasan iyo qasri baa ku jira dalika waxaa weye waa mubtadihi waa garanaysaa alfawz can waa khabarkii bayna almubtada wاlkhabr waxaa ku jir damiiru fasli muqxam baa la soo geliy wadalika yufiidu اlqasra wاlxasr cinda culama macaani culama macaani fi اlbalaq waad garanaysaa ma ila tahay ayib ama waxaa tia waa jumla macna arafayn jumla khabariya macna arafayn wey juska hore ee dalika waa ishaara waa ism mucaraf ah calam waa taqan waa macrifan ujeedaa alfawz can albalagasa waa mucaraf wاljumlaةu ida kaanat mucarafat اljuzayni waxay faaisaa xasriga qasdi intaan damiiru fasl o muqxama la keeninba tobankaa tawkiid baa ku jira aayadda aayad culus weeye xilli kale inu sharci doona lakin intaas gabagabahaas ka noqoto sheekhu wuxuu uhi waa caadahum ilaahay wuxuu ugu bedelay calayha calى الnafsi wa badliha aljanna waa caadahum ilahay wuxuu ciwad u siiyey muslimiinta naftay bixinayeen maalkay bixinayeen aljanna faa'iidadii aan ka tegin maxaa loo soo hormariyey kitaabka ilahay waxaa ku badan jamiica alaayaat alaamina bibadli الnafsi wاlmaal maalkaa soo horeeya naftaa la dambaysiiyaa laakiin aayadan towba ee in allaha اshtarى waxaa loo soo hormariyey nafta limaada ma hiy alfaaida wma alxikma culamada muxaqiinta waxay leeyihin faa'idadu waxaa weye suhayli baa bilaabay laakiin waxaa dhamaystira ibnu qayim raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu leeyahay faa'idadu waxaa weeye caqdiguu ku dhacaya hadda hunaa almaalu tabacun ashay almaqsuud ee maxalulcaqdiga ah waa nafta wey naftu beeca hadduu ku dhac maalku waa tabac liannahu markaad addoon iibsato famaaluhu lilbaayic soo maaha ayib ilaa an yashtarida almubtac idan waxaa weye addoonkii meeshuu maruu maalkuna maraya idan beycu wuxuu ku dhacahayay nafsu اlcabdi wa damihi nafsu اlcabd wa damuhu baa ku dhacaya maalku waa tabac marka maadaama maxalu caqdi ayada ay tahay waa in la hormariyo hunaa waxaan rabnaa badlu الnafsi wاlmaalu tabacun nin naftiisa qadimay maalkiisa la hari maayo nin dhiiggiisa dhacaankiisaba quurahayo xoola la hari maayo laakiin aayadaha kale waxaan ka baqaynay oo laga hadlaayay dad waxaa jira xoogo dib isu dhiga ninkaa dib isku dhiga naftiisa lalax jeclaabay maalkaa qadimaan lahay laakiin hadda waxaa ninkaan naftiisibaa ilaahay iyo asagu kale iibsanhaya beycuna iyadoo ku dhacahaya almabiic waa nafta idan maalkuna waa tabcun linafsi saasa dib loogu dhiga maalka marka faaidada fiican bay tilmaaman wanaagsan wey wa ana hada alcaqda beycan asaga ah iyo walwacda yaboohan asaga iyo ballanqaadka qad awdacahu rabbi inuu wadaacadhiga ou geliyey afdala kutubihi اlmunazala min aلsamaa kutubtiisi laga soo dejiyey cerka buu ilaahay ku qoray wey waiiqa ahaan loo dhex dhigay wa hiya الtawraatu wاlinjiil wاlqur'an uma akada dalika arrinka ilahy wuxuu ku adkayey biiclaamihim uunka iyo muminiinta in la ogeysiyo loo sheego annahu laa axada awfى bicahdi minhu inuusan jirin ilaahay wax ka oofin badan ballankiisa inuusan jirin tabaaraka wa tacaala uma akada dalika ilahy waa adkeeyey arrinka asagaa ah bian amarahum inuu rabbi amray buu ku adkeeyey bian yastabshiruu inay bishaaraystaan bibaycihim ay bibaycihim ay bimubaayacatihim wadadaa ku fasir laakiin waa beyc dhacay weeye ayb aladii beycaasuu caaqaduhu caleyh rabbi ay kula mxuu ahaayey caqditameen ay ku galakateen ay ku heshiiyeen iyadoo sidaa tahaydana waa iska fadli iyo karam alla mooye naftana allah iskale aduguna allah kule jannada allah iskale waafajinta allah le inaad mumin noqoto waxid allah ku waafaji waxoo dhan ba allah iskale laakiin waa fadli ixsaan min allahi subxaanahu wa tacaala uma aclamahum rabbi wuxuu ogeysiiyey muslimiinta ana daalika beecaa dhacay iyo naftooda inay dhiibaan ay huraan alfawz alcadiim inuu yahay falyataamal alcaaqidu hada bilahi towfiiq